بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه عن قبل بين آيات أفرتا إيا الشن إلى آيات تضباطا إيا صدح سورة الأنبياء آيات هروحي أهيد بل متعنا هؤلاء wa abaahum iyo aabbayogood xataa taala calayhim alcumuru ilaa cumrigoodu ku dheeraaday noloshii ay ku dheeraatay marka waxay moodayaan xaaladdu inay saa u noqon afalaa yarowna miyayna arag anna anagu naati larda dhulka inaan u tegayno nanqusuha anagoo ka nuqsaamin min atraafiha dhinac walba uu kasoo gaabanayo oo gaalnimadii ay ururayso afahum lqaalibuun qul waxaa tiraa baa layihi nabiga sharafta lahow inamaa unziru inamaa undirukum waxaan idinku digi bilwaxyi walaa yasmacu ma maqlo asummu kuwa dhagahale adducaa dhawaaqa ma maqlaan idaa maa yundaruuna markii loo digo waxaad u sheegtaabaali nabiyulaahi maxamedow waxaan idiin sheegayeen idinku digeen cilmi ahaan idiin soo gaarsiin waa waxyi wax dhagala oo qalbigooda alla daboolay oo dhagahooda alla daboolay oo indhahooda alla daboolay dhawaaqa ma maqlaan qof dhagala habeen jooga oo indhala haddii loo dhawaaqo maqli maayo haddii loo mid ma arkayo gaalku waa sidaasoo kale marka dhawaaqa ma maqlayaan markii loo digo meesha waxaa lainagu baraarujinayaa dadka markaad cilmi u sheegayso qur u sheeg meel kale ha ka soo qaadin waxbee dadka markaad wacdiyayso qur iyo xadiidka nabiga xadiidka nabigu maa yaduqu cani lhawaa waa waxyi xadiidka nabiga xadiidka qur ku wacdi dadka qul waxaa tidhaa inamaa undirukum waxaan idinku digi bilwaxyi waxyi qur-aanaan idinku digi walaa yasmacu ma maqlo asummu kuwa dhagaha lihi adducaaa dhawaaqa ma maqlaan idaa maa yundarun markii loo digayo walain masatum hadday taabato nafxatun waxoogay khafiifa oo min cadaabi rabbika rabbiga cadaabkiisa ah layaquuluna waxay dhihi yaa weylan ahoognay ah ina anagu kunaa waxaanu ahayn aalimiina baanu ahayn aalimiin wax yar oo khafiif nafxa waxaa waxyar oo afuufa yar hadday taabato oo cadaabi way ooyayaan ma adkaysan karaan waa shay cajiiba weye cadaabka noocaasa ha u birdhigine qur-aanka ku camalfalay iyo xadiidka nabiga wadadii nabiga mara weyn walain masadhum hadday taabato kuwa xaqa maqli waa nafkatun wax yaroo khafiifa oo min cadaabi rabbika rabbiga cadaabkiisa kamid a layaquuluna waxay dhihi yaa weylanaa hoognay inaa anagu kunaa waxaanu aalimiin markaasay wanadacu lmawaasiina miisaanyaalkii baan soo dhigaynaa alqista ee caadilka ahaa liyowmi alqiyaamati fii yowmi alqiyaamati baan keenaynaa falaa tudlamu la dulmin maayo nafsun nafna shay-an shayna laga dulmi maayo wain kaana shaygaasi midqaala xabatin firi wasankeed hadduu yahay min khadalin firidaasoo khadalka geedka la yidhaah ataynaa bihaa waan la imanaynaa wakafaa binaa annagaa ku filan buu alla yidhi xaasibiina xisaabiye ahaan wax waxii xisaabiya ma raba anigaa xisaabiye ahaan ku filan muwaasiintaasi waa wasanku waa mid keliya la yidhi waxaa loo jamciyey dadka la wasni baa badan dadka wax loo wasni ee camalkooda la miisaanayo yaa badan ee mawaasiintu waa hal keliya un dadka lagu wasnayo wy marka xadiis baa wuxuu yahay ruux baa loo yeedhi nin baa loo yeedhi sagaashan iyo sagaal diiwaan oo camalkiisii ku qoran yahay yo halkan lasoo dhigi markaasaa la soo bandhig waxaa laleeyahay wax aada dafiri ma jira may waxaad dafiri ma jira miya waxa sanayma kuu sugnaatay ama cudurdaara may markaasuu alla dhihi cudurdaad waa leedahay bidaaqad yar oo aan weyneyn oo laa ilaaha illa allahu maxamedun ku qoran tahay yaa la soo qaaday markii kafada saa loo saaro tii korbayba u duuliba tanaawisaa saasuu ku nabadgely yani tawxiidka cajiibnimadiisa wey waxaa kale oo nabigu yidhi calayh salaatu kalimataani khafiifataani bilisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaa la intaa maya kugu filaawe boqol goor maalintiina iyo kun goor iyo intaad awooda leh waa intaa waa labadaa kelima kale subxaana bixamdihi subxaan lahi alcadiim nabigaasaa inoogu sheegay miisaankayga culaysinayaan wanadacu waanu dejin almawaasiina miisaanyaalkii yani dadkii la wasina alqista ee caadilka ahaa almawaasiina waa jamc alqisa oo sifadiisiina waa mufrad waa masder masderka lama jamciyo liyowmin fii yowmi alqiyaamati qiyaamaha yowmkiisaan yaan soo dhigayna falaa tudlamu nafsu nafna laga dulmi maayo shay-an shay oo waxay kasbatay ah laga dulmi maayo wain kaana hadduu yahay shaygaa iskatwada midqaala xabatin xabad wasankeedu min khardani geedka wakafaa bina anagaa ku filan xaasibiina xisaabiyayaal ahaan alla subxaana watacaala markuu ficilka ka hadlayo mucadibu nafsihi weeye oo waxaa weeye sida jamacu isaga hadla binaadaas badale waa faacilu kafaa wey walaqad aataynaa waan siinay muusa muuse iyo wahaaruuna alfurqaana xaqiyo baadil kala sooce xalaal iyo xaaraam kala sooce ayi iyo dalaal kala sooce iyo waano lilmutaqiina kuwa mutaiinta ah mutaiintu waa kuwe ma iska sheegashaa aladiina kuwa yakshawna rabbahum rabbigood ka baqay bileybi maqni kaga baqay ilan allah bidhaantiisa ma arkaan maqnibay kaga baqayaan wahum iyaguna min asaacati saacadda mushriquuna way ka baqayaan saacaddu waxay ka yaaban yihiin iyagoon camal fiican haysanin inay durba soo gaadho durba dhintaan yay ka baqayaan marka muuse diintii tawraad ahayd alfurqaan wey xaq iyo baadil kala sooce dalaal iyo xaq kala sooce xalaal iyo xaaraam kala sooce waa sidaa waay marka yay yay xaq iyo baadil iyo waano u tahay mutaqiinta allahooda ka baqa saacadduna inay soo gaadha ka yaaban iyagoon camal fiican haysanin walqad atayna waan siinay muusa muuse iyo wahaaruna alfurqaana xaq iyo baadil kala sooce iyo wadiyaan iftiin ila diintii waxyigu waa iftiin iyo wadikran aladiina kuwa yakshawna rabbahum rabbigood ka baqa bileybi maqni kaga baqa ilan alla qudradiisibaa inoo muuqatee bidaantiisa ma aragno qudradiisibaa inoo muuqata wahum iyaguna min asaacati saacadda mushriquuna way ka baqayaan wa haada kan qur-aanka ee nabiy llahi maxamed gu dikrun waxyi weeye mubaarakun la barakeeyey kaasoo anzalnaahu aan soo dejinay afa antum ma idinkaan lahu munkiruuna inkiraya idinkaa inkiri baa waa towreed iyo qur-aanka yaa qur-aanka dhexdiisa in badan baa laysku daba sheega markii towreed laga sheekeeyey haadaa kan idin dhex yaalla ee nabiyullaahi maxamed loo dhiibay dikrun waxyi wey mubaaraku barakaysan oo khayr badan khayr badan waa wax khayr badan alxamdulilah anzalnaahu aanu dejinay afa antum midinkaa lahu munkiruuna inkiraya allah waa ku khayr badan buu yidhi midinkaa inkiri walqad ataynaa waan siinay ibraahiim rushdow hanuunkiisiibaase min qabl hor isagoo caruura min qabli nubuwa nabinimada ka hor baa isagoo caruura la hanuuniyey wa kunnaa waxaanu ahayn caalimiina bihi kuwo og inuu u cunamo hanuunsiinta iyo nabinimada iyo rasuulnimada inuu u cunamo baanu ogeyn buuri id waqti bay ahayd waqtiga la hanuuniyey qaala uu ku yidhi liabiihi aabihi wa qowmihi tolkii maa haadihi war tani waa maxay atamaasiilu ee suurooyinka ah allatii antum idinku lahaa caakifuuna antum idkullaha caleyha dusheed caakifuuna aad dul fadhidaan qaaluu waxay dhn wajadnaa waxaan ka soo gaadhnay aba'anaa abbayowga iyagii hore laha caabidiin caabidiin xaali caabudayeen lahaa halkaasaan ka soo gaadhnay wy nabiyulaahi ibraahim isagoo dhalinyaro ah yaa xaqa la fahamsiiyey aabihii buu dacwada ku bilaabay markii dambe waa kay dhaxalsiisay inuu namruud intuu dab shido inuu gubo waa kay dhaxalsiisay markii dambe waa ka shaam iska tegay xaggaa iska aaday markaa ku yidhi tamaasiil timsaalku waa wax saa u taagtaaganoo suuro leh waa maxay waxaanaa dul fafadhidaan markaasaydee dee dadka iyagoo horan kasoo gaanoo caabudi jiray meesha maxaad ka garatay diin noqon maayo dadkii horaa saa yeeli jiray diin noqon mayso haka yaabintaa meebel baad ka cilmi badan tahay hadii lugu markaad ruuxu aada wax u sheegto wuxuu kudhi meebel baad ka cilmi badan tahay hebel baaba saa yeeli jiray dee ha waan ka cilmi badnahay hadduu si cali binu abi aalib radiallahu canhu yaa qolo shaxaysa u yimid shaxaysa markaasuu yihi maa hadihi tamaatiilu latii antum lahaa caatifuuna wallaahi intaad dhuxul qaadaan inay gacantiina ku danto yaa idinka khayr badan inaad saa gacanta saartaan shaxa gacan saartaan shedranji wey walaqad aataynaa waan siinay ibraahiima rushdahu sawaabkiisaan siinay hanuunkiisaan siinay waa islamid min qabl hor min qabli nubuwa nabinimada ka hor wakunnaa waxaanu ahay buu yidhi caalimiina kuwo ogbihi isaga inuu u cunamo in sawaabka la siiyo nabi laga dhigo id wakti bay ahayd waktiga la hanuuniyey qaala liabiihi aabihii ku yidhi qowmihi tolkii maa haadihi war tani waa maxay atamaasiilu ee suurooyinka ah allatii tamaasiiltii antum idinku lahaa calayhaa dusheeda caakifuuna aad farfadhinaan qaaluu waxay wajadnaa waxaanu ka helloon ka gaarnay aabaa'ana aabbayowgii hore caabidiina xaale caabudayaan lahaa iyada caabudayaan qaala wuxuu yidhi ibraahim laqad kuntum waxaatihiin antum idinka iyo wa aaba'ukum abayowgin fii dalaalin baadi mubinin oo cad qaaluu waxay yidhaahdeen ajiitanaa bilxaqi maxaq baad noola timid oo makaadhabba amaanta adigu min allaacibiina kuwa ciyaari baad ka mid tahay been wiilkanoon dee weligii meel kale ka imanin yaa waxayna diin buu u sheegay waxayna aqoon buu yidhi war waxaanu waa baadil iska daayo wali waxaanu dee makaadhabba base waad lagu meel kale soo kuma ciraaq wey diyaar bakar ciraaq buu jooga weligii meel kale uma kicin waa ilmo dhalaan oo dhalinyaraa ah. war makaadhabba base anagaad nagu ciyaaraysaa qaaluu waxay dhaheen wajadnaa aabaa'anaa yaan ka soo gaadhnay laha caabidiin qaal wuxuu kuntum waxaad antum idinkii wa aabaa'ukum abayowgin fii dalaalin baadi mubiinin oo cad innagana saasaa dadka waaweyn in loo waaniyo yaa laynaga rabaa qaaluu waxay dhaheen ajiitana ma waxaad noola tihin bilxaqi wax dhab ah ama anta adigu min alaacibiina ma kuwa ciyaari baa tahay qaala wuxuu ihi waa dhab waxaan idinla imidoo bal sidaa idinku adaaminsantihiin maahee rabbukum rabbigiin rabusamaawaati samada rabbigeedii wey iyo walardi ardada rabbigeeda alladii alihi fadarahunna samadii ardada abuuray wa ana aniguna calaa daalikum arintaa minashaahidiina kuwa qirsan baanahay buuri arintaa waan qirsanahay idinkuma ciyaarayo waa iga dhab rabbigiinu waa rabusamaawad haduu yidhaa rabbigiinu waa sidaas sidaa kama yeele tan qudheeda kama yeelin samada iyo ardooda kii abuuray wey rabbigiinu yii waxaan ma aha adultumatiina waxmatalayaasha qaala wuxuu hi bal rabbakum idinkuma ciyaaraye rabbakum rabbigiin rabusamaawaati waalardi wey alladii allah fadarahuna abuuray bikayri miaalin waana aniguna calaa daalikum arintaa minashadiina kuwa qiri baanahay watallaahi baan ku dhaartay laakidanna inaan dhagri oon khayaanayn aan xeeladayn asnaamakum asnaabtiina bacda an tuwalluu intaad jeedsateen mudbiriin idinkoo daba jeedsaday markuu sidaa leeyahay ciid bay u kaceen aabbihii baa yidhi aabba iyo dad kalea ku yidhi warbaniyao intaadna raacdo bal diinta yada aada soo aragtid cajiibkeede markaas qaala wuxuu ihi inii saqiim waan bukaa buuri markuu meesha joogo waa suuratu marka dadkii waa bukaa buu yidhi sow ma aha way tageen mrmarka laakidana asnaamakum dad yaroo daciifa ah, oo dadkii xagga dambe socdaa ka maqlay meeshaasaynu ku sharxi doonaa watallaahi baan ku dhaartay laakiidana waan dhaghi oo dhibaataan u geysan asnaamakum sanamyaalkiina bacda an tuwalluu intaa jeteed mudbiriin idinkoo jeedsado ciiddii u kacay fajacalahum wuxuu ka yeelay jidaadan burbur buu ka yeelay ilaa kabiira ku weyn oo lahum usugnaaday mooye muxuu kaa weyn u burburin waaye lacallahum iyagu iley yarjicuuna inay usoo noqonayaan buu burburiyey kii weynaabuu gacantiisa faasku ku burburiye u dhiibay dhawaan buu rabaa inuu kula murmo oo wuxuu dhihi doonaa markay yidhaahdeen ballahadla waa ka dhihi doona kan waaweyn baa burburiye inuu yidhahdo iyagu ku xijeeyuu rabaa fa jacalahum wuxuu ka yeelay judaadan burbur ilaa kabiiran ku weyn oo lahum usugnaaday mooye muxuu saa u yeelay arkaan faaskiibuu gacanta u geliyey qaaluu waxay dhiheen man facala haadaa sidan yaa ku sameeyey biaalihatina ilaahyahayaga inahu kaa sidaa sameeyey lamin adaalimiina buu ka mid yahay qaaluu waxay dhiheen samicnaa waan maqlay fatan wiil yadkuruhum sheegsheegaya oo caayaya yuqaalu lahu ibraahim lafdigan la yidhaahdo yuqaalu lahu ibraahim yani yuqaalu ibraahim haada lafdu baa welilahyihii sidan yaa ku sameeyey markaasaa la wiil sheegsheegi oo ibraahim layidhaha baan maqlayn waa markuu lahaa laakidana asnaamakum dadkii dambe ee dadkii hore tagay markii ciidda noo raac waa bukaa oo yidhi uu dhulka isku dhuftay dadkii nin baa maqlayay markuu saa lahaa nin baa maqlayay qaaluu waxay dhheen man facala haadaa sidan ku sameeyey biaalihatina ilaahyaha iyaga yaa sidan ku sameeyey inahu ka sidaa sameeyey lamina aalimiin u ka qaaluu waxay dhaheen kuwa maqlay baa idhi samicnaa waan maqlay fatan wiilo yadkurhum sheeg sheegayo caay oo yuqaalu lahu ibraahim laydha qaaluu waxay dhaheen fatuu la bihi wiilkaa calaa acyuninaasi dadka hortiisa la kaale lacalahum si ay ugu markhaati kacaan ninkii damruud ahaa wuxuu damcay laba masaluu uga dan leeyahay ninkan inuuna markhaati la-aan ciqaabin wuu rabaa markhaati la-aan inuuna ciqaabin wuu rabaa midda kale in dadka ay ku waan qaataan qof kastoo sidaa yeela ciqaabtaa la marin doono yuu rabaa dadka warkeenu yimi qaaluu waxay la kaalay bihi wiilkaa alaa acyuni dadka hortiisa la kaale lacalom yashaduna si ugu markhaati kacaan waa la keenay marka wiilkii ibraahim ahaa qaaluu waxay anta adiga miyaa facalta sidan falay haadaa yaalihtinaa ku falay yaa ibraahim anta adiga miyaa facalta ku falay haadaa burburkan biaalihatina ilaahyaha yagi yaa ibraahiimu qaal wuxuui bal facalahu may waxaa ku sameeyey kabiiru mikooda weyn haadaa e kana fasaluuhum bal weydiiya in kaanuu yandiquuna hadday hadlayaan bal dee la hadl u xujaysa waxaa lihi nabiyullaahi ibraahim saddex goor buu been sheegay laba alla darti buu u sheegay mid waxay ahayd markuu yidhi waan bukaa waxaa weye alla darti bay saa ahayd midna waatan markuu le balla hadla kan kanaa burburiyey midda dantiisa ahaydna ragga ka qaadan jira u tegey yuu yidhi walaalaynnah waa walaashay buu ku yidhi saddexdaa goor buu walaalana way ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen anta adiga miyaa facalta ku fashay haadaa sidan burburka biaalihatina ilaahyahayagii yaa ibraahiim qaala bal facalahu waxaa ku falay kabiiruhum koodan weyn baa ku falay ee haadaa ee kada fasaluuhum bal weydiiya in kaanu yandiquuna hadday hadlayaan iyagan yarkee burbursan bal weydiiya hadday hadlayaan inayna hadlayna way garanayaan weydiiyihiin marka waxa weeye kana ku falay bal weydiiya hadday hadlayaan marka wuxuu leey waxaan hadlaynin wuu ka xujo marka farajacuu waxay isugu noqdeen ilaa anfusihim naftoodiibay dib isugu noqdeen faqaaluu waxay yihi inakum idinku antum idinku aaalimuuna baa tihiin dibba isugu noqonimayo inagaaba show khaldan waa kan waxaanaan hadlayni markaynu ag taaganahay show inagaaba khaldan bay yidhahen dibba isugu yar noqdeen farajacuu way u noqdeen ilaa anfusihim naftoodii faqaaluu waxay dhihiin inakum idinku antum aalimuuna baa tihiin uma waa la afgambiyey calaa ru'uusi madaxoodii waxay yidhaahdeen marka laqad calimta waxaad og tahay ma hawlaa kuwaas yandiquun inayn hadlayn waxaad leedahay bal weydiiya oo la hadla inayna hadlaynin baad og tahay isagu wuxuu ku yidhi wuxuu ku xanaaqay kuwan yaryar buu ku xanaaqay ila la caabudo diiday buui kuwan ku xanaaqay buui markaa la hadal marka madaxoodii baa loo afgambiyey waa dhowr siyood yacni xujadii baa laga helay midda kale ma socdi baa fikradoodii baa isbedeshay fikradoodii mar soo yar joogsato war inagaa waalan ay is yidhaahdeen isbedeshay durbo xaggoodii hore ku noqdeen sidoodii hore ku noqday uma nukisuu waxaa loo gembiyey oo loo riday calaa ruusi madaxoodii maskaxdoodii baa isbedeshay xujadiina waa laga helay waxay yidhaahdeen marka laqad calimta waxaad ogtahay maaha kuwaas yandiquna inayna hadlayn baad ogtahay waxaad leedahay la hadla u leedahay inayna hadlayn baad ogtahay qaala wuxuu yidhi markaa hadduu ka helay soo maaha afatacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illahi alla keyrki maase laa yanfacukum waxba tarayn shayan shayna tarayn walaa yadurukum dhibayn ufi qurun baa lakum idinka idiin sugnaaday iyo welimaa tacbuduun waxaad caabudaysaan min duuni illahi falaa tacqiluuna waxba miyadan garanayn wuxuu ku yidhi marka markuu xujadii ka helo dee waxay ku hadlaan garan waayeen yidhi ma waxaad caabudaysaan waxaan shaynaba idin tarayn oon idin dhibaynino hadday dhib qurun baa tihiin buui idinkii waxaad caabudaanba min duuniillah waxba ma garanaysaan doqomaati waa run qofka waxaan allahi caabudaa waa doqon waa la hubaan w sanamkaasuu ag fadhiya isagu gacantiisa ku samey barakiy khayr buuna ka rabaa hay ka waran marka waa doqonnimo midda ugu xun wey qaala wuxuu yidhi afatacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla keyrkii maa shay laa yanfacukum aan idinku afacayn hayan shayn ufil lakum qurun baa idiin sugnaaday idinka iyo welimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illahi alla keyrka falaa tacqiluuna ma waynaan waxba garanay qaaluu waxay dhaheen xariquuhu guba wasruu u gargaara u soo aara aalihatakum ilaahihiinni in kuntum faaciliina haddaad wax samaynaysaan qulnaa wuxuu ihi yaa naaru dabow kuunii ahaw bardan qabow iyo wasalaama nabadgelyo calaa ibraahima xariquuhu ninka hadalkaa ku qowlay nin kurdi abuu ah ahaa kurdi aho carabta reerbaadiyaha faris magaciisa waxay yidhaahdeen culimada mufasiriintii maadaama uuna carab ahan xarakana una lahayn laguma dhawaaqi karo yay yidhahdeen magaciisa ninkaasaa ninka hadalku qowlkaasu ahaa marka markii dab lagu xukumay in lagu rido yaa meel weyn baa la qoday meel weyn baa la qoday markaasa bil dhanba xaabada lagu guray gabadhu markay bukooto islaantu bukooto waxay nadri haddaan bogsoodo inaan dabka wax kusoo daro xaabo kusoo daro ynadig markii dabkii shidno oo ataa shimbirtu ayna kor mari karayn yaa waxaa la yidhi malaku jibriil baa u yimid war waxma kuu tara maya adig kaama rabo waxba kaama rabo marka xawayaan oo dhan baa soo xaadiray oo inay dabkii damayaan u yimid ilaa bahasha wasaqada la yidhaah mooye wasaqadan yani waa bahal afar dilaho madaxa saa markay taa mooye dadku waa qisa taas markaa dabki inta manjaniiq bahl waa bahal inta sidaa loo saaro oo la dhiso yaa lagu tuuri sidaa loogu ganay waa lagu ganay qabow bayba noqotay markaa qabow ha noqotay wasalaamanna waa lay ila qabow waxbuu dilaa dabow horta dan oo iska qabow haddana nabadgelyo keeno qabowgaagu yuuna dili wey qabow dila ha noqoni wey marka waxaa laleeyahay wax dabaho maalintaa shidhnaa oo damini ma jiro kulli way wadada maalintaa wax u karsadaa la waayo danbay noqotay markaasaa toddobaad isagoo iska dhex jooga meeshii ku daacaysanaya yaa loogu yimid saa loo dhawray way yaabeen marka namrud wuu yaabay qaaluu waxay dhaheen xariquuhu guba wansuruu u gargaara aalihatakum ilaahyihiina in kuntum faaciliina shayan haddaad wuxuu samaynaysaan qulnaa waxaanu nidhi naaru dabow kuunii ahu bardan qabow ahow iyo salaama nabadgelyo calaa ibraahim bardan qabow ahow oo dabkii hadamo haddana nabadgelyo ahow qabowgaaga ibraahim ku dilin waaraaduu waxay la dooneen bihii kaydan dhagar bay la dooneen fajacalnaahum waxaan ka ahaysiinay alakhsariina kuwa khasaaraha badan ibraahim waxay la dooneen kaydku waa dhib wey yay la dooneen iyagaa khasaaray oo wixii ay ibraahim la rabeen ibraahim uu ka nabadgalay iyagana ciqaabtii ku dhici doontaa iyo cadaabkii waxay rabeen iyaga ku dhici doonaan wey waaraaduu waxay la dooneen bi ibraahim kaydan dhib bay la dooneen fajacalnaahum waxaan ka ahaysiinay iyaga alakhsariina kuwa khasaaraha badan wanajaynaahu waa iyo waluuda luud musaafiriina iyagoo u safray ilalardi dhulkii allatii dhulkii baaraknaa aan barakayna fiiha dhexdeed lilcaalamiina dadka aan u barakaynay wahabnaa waan siinay lahu ibraahim isxaaqa iyo wacquuba naafilatan xaaluu ziyaado yahay wa kullan dhammaan ambiyadan isdhashay jacalnaa waxaan ka yeelay saalixiina kuwa fiican wanajaynaahu waluudan way isku cadfan yihiin marka ilaadaasi waxay keeni way u safreen ilaadana way u safreen iyo gabadhii saarna ahayd oo inadeertahayd xaaskiisana ahayd qaal inii muhaajirin ilaa rabbi marka meeshii rabbi ii idnay u tegey xaraan bay sii mareen sidaasay falastiin ku tageen ardu falastiin dhulka barakaysan ambiyadu inta badan meeshaasay ka baxdaa waa dhul barakaysan caraaan waa dhul barakaysanoo barwaaqaho wax weyla ka baxaan waa maxsharka meesha barsamihiisa noqon doonto wey waa meeda nabiyulaahi ciisa uu dajaal ku dili doono wey waa ardu barakaysan wey way barakaysan tahay wanajaynaahu waa nabadgelinay ibraahim iyo waluuda ila alardi musaafirayni xaalay u safrayaan ila alardi dhulkii allatii ardadii baaragnaa fiiha aan barakeen ila caalamiina barwaaqada badnayd wawahabnaa waan siinay lahu ibraahim isxaaqa iyo wayacquuba naafilatan waxaa naafilo loo yidhaha alla bariga markii ilaah walad saalixa isii lahaa wiil uu dhaluu rabaye yacquub kuma jirin marka wa yacquuba naafilatan waa midda kale waxay tusaaleynaysaa wiilka wiilkiisa inuu arki doono wa kullan dhammaanba ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub jacalnaa waxaan ka yeelay saalixiina wajacalnaahum waxaan ka yeelnay kulligood aimatan hogaamiyeyaal yahduuna dadka ku hogaamiyo ku hanuunay biamrina waxyiga yag wawaxaynaa waxaan u waxyoonay ilayhim ambiyada isada si khayraati khayraadkaoo dhan inay falaan iyo iqaamo salaati salaada oogideeda waytaa zakaati zakaada bixideeda waxaa la yidhaha cadfu khaas cala alcaam baa layidhaha ila khayraadkay salaada iyo zakaduba way ku jiraan cadfu khaas cala alcaam baa layidhaha wajacalnaahum waxaan ka yeelay aimatan hogaamiyayaal yaa duula ku hanuuniya dadka biamrinaa amarka yaga wawaxaynaa waxaan u waxyoonay ileyhim xaggooda ficlal khayraati khayr oo dhan falidiisa wax kasta oo khayra inay falaan baa loo waxyooday oo loo wuxuu yahay waxyigaa loogu sheegay kaasi waa khayr kaasi waa khayr iyo waiqaamo salaati salaada ogideeda waitaa zakaati zakada bixinteeda wakaanu waxay ahayn lana anaga caabidiina kuwana caabuday ahayn ambiyadaa is dhashay wallahu subxana wataala